بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله كل عشر كينا انتينا باللابن سؤالا inooga horrayn jiray cashirkeenna intaynaan bilaaban su'aalo ayaa inooga horraynaya in shaa allahu tacaalaa su'aalaha inooga horraynaya ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala culima mafcuulun bihiga waxaynu maraynay caamilkiisa caamilka mafcuulun bihiga ayaynu maraynay bal waxaan doonayaa sheekh maxamuud nacam maxamed baan doonayaa maxamed cige sheekh maxamed bal mafcuulun bihiga caamilkiisa tira ahaan noo sheeg waa imisa imise qodob ayaa mafcuulun bihi u baahda nacam caamilka yaa mafcuulun bihiga nasbiya oo ku camal fala sheekh istaag afar baa nasbiya intaa aynan ahayn baynu sheegnay maxay ahayd tiradaan sheegnay shalay cashirka aan dhiganayni shalay toole cashirkaa waan maqnaa haye waa yaa saaciidaya sheekha sheekh maxamuud nacam mafcuulun bihiga waxaan kaa rabaa inta caamil ee ku camal falaysa ama nasbinaysa tira ahaan yaa toddoba qoran <laughs> waan maqnaa waay sheekh bal adigu istaag nacam inta intaa mafcuulun bihiga caamil u noqota ayaan doonayaa ya toban weeyi maasha allah tobankaa ii noo tiri mid kastood sheegtana tusaalihiisa raaci waxa uu horeeya ficil mutacadiya sheekh tobankii wuu ka yaraanayaa malaha marka halkaas saddex baa ka soo baxaysa saddexdaba noo tusaalee ficil mudaaricoo mutacadiya tusaalihiisa ii sheeg isagoo macal mafcuulkii sii wata maxaa tidhi away mafcuulan bihigu jumlada yadribu muxamedun aliyana caliyan caamilka caliga nasbinayaa waa kee yadrib waa ficil mudaarica shukran waa kow ficil maadiyoo mutacadiya haye daraba caliyun camran yaa mafcuulun bihi halka ah camran waaye waa labaan kaa haya ficlu amar mutacadiya tusaalihiisa ya idrib muxammadan waa si wanaagsan saddex baan kaa hayaa masder iyo tusaale ajibtu min darbi zaydin ajibtu an tadriba waa ficil hadda tadrib eh hadalkii hore ku daa ajibtu min darbika zaydan ajibtu min darbika zaydan yaa mafcuulun bihiya zaydan shukran sheekh waa mahadsantaha iska fadhiiso culima waxaad ii sheegtiin imise jeer baa mafcuulun bihiga ficilkiisa waajib loo xadfaa imise jeer ayaa mafcuulun bihiga ficilkiisa waajib loo xadfaa imise jeer toddoba bal cabdirashiidow hadda toddobadaa sheeg toddobada jeer ee mafcuulun bihiga ficilkiisa waajib loo xadfayo maxaa tidhi milu maa tidhi maalkii haye ii tusaale maalka alkilaaba cala albaqaroo kale haye kow shibhulmaalka io tusaale intahi khayran laka haye labaan kaa hayaa io tusaale ikhtisaaska lanaa macshar alansaari haye saddex baan kaa hayaa alra io tusaale igrahana allaha allaha yaa cibaad allah haye afar baan kaa hayaa taxdiirka ii tusaale adayqama dayqamayaada saari shan baan kaa hayaa munaadihii haye ii tusaale yaa cabdallaah lix baan kaa hayaa ishtiqaalka ii tusaale ishtiqaalkana zaydan idrib zaydan idrib haddaad tidhaa ishtiqaal maaha haye صaxix kalaamaka haye xaawil wasaxix kalaamaka tusaalaan doonaya halkaasi way kaa yar baxsatay haye ka warrama culimmada muuse ma fadhiya weyn muusa ama abdulqaadir wayn cabdulqaadir muusena maxamed nacam xabaddaa ku dar zaydan idribhu ha'daa yar haddaad ka tagto ishtiqaal noqon maysa haddaad ha'daa ku dartana ishtiqaal bay noqon shukran sheekh iska fadhiiso cashirkeennu wuxuu ka bilaabmi doonaa biidni illaahi tacaala mafcuul mulaq baabu lmafcuuli lmuطlaq haddaba culima mafcuululmutlaqa culimmada qaarkood magac kale u yaqaaniinoo masder bay yidhaahdeen labadaa magac baan kutubta ku arki doonnaa qaar waxay odhanayaan mafcuululmutlaq qaarna waxay odhanayaan masder labadaa magac baynu ku arki doonnaa casharkankii oo laga dhigaya magiciisa qolo waa mafcuululmutlaq qolona masder bay odhanayaan labadan magac way yar kala fiican yihiin waxa wanaagsan mafcuululmutlaqa waayo ajruumiga oo kale baabulmasder buu yidhaahdaa masder haddaad tidhaahdo cumuum baa soo gelaya meeshaan loo baahnayn masderku wuxuu noqon karaa marfuuc sida ilaahay u yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ereyga alxamdu waa masder laakiin waa marfuuc wuxuu noqon karaa masderku majruur sida tusaaleheennii uu sheekhaasi sheegayey cajibtu min darbika caliyan ama zaydan min darbika darbi waa masderoo minta ayaa jirtay masderku wuxuu noqon karaa mansuub markaad leedahay darabtu zaydan darban hadda inagu masderka mansuubka ah ayaynu u jeednaa marka uu mansuubka yahay masder mansuubana waa la odhan mafcuululmutlaqna waa la odhan labadaa magacba isagaa wada sitaa labada magacee uu wada sitaa waa maxay baynu nidhi mar masder baa la odhan marna mafcuululmutlaq baa la odhan waa laba magac oo isla cashirkani uu sito oo masder mansuuba inaad tidhaahdo iyo mafcuululmutlaq inaad tidhaahdo haddaba culimo qaabka loo sameeyo mafcuululmutlaqa ama masderka sarfigaa lagaga hadlaa oo cashirkaa maanta ka gayoon mayno haddaynu nidha qaabka loo sameeyo ambaranno qaabka loo sameeyo ilan waa la sameeyaa masderkae qaabka loo sameeyo boqol dariiq baa lagu sameeyaa mia kitaabka sarfiga ee laamiyatul afcaalka la yidhaahdaa sagaal iyo afartan dariiq buu ka warramay oo masdarka loo sameeyo sagaal iyo afartan dariiq laakiin sida saxda a markaan rabno boqol dariiq baa masderka lagu sameeyaa hadda laba qaaciido quran ku tusi eeg hadda laba qaaciido oo qura ah oo masderka lagu sameeyo ayaan ku tusi ereygan masderka aynu leenahay af soomaali waa inaad ku fahantiin horta intaana labada dariiq ku tusin waxa weeye marka ficilka fadhiisiga ah aan ka warramayo wuu fadhiistay markaan leeyahay masderka af soomaali wuxuu noqonayaa fadhiisi wuu cunay markaan idhaa masderkiisa soomaali bal ku sheega cunid wuu cabay bal masderka af soomaaliya igu sheega wuu cabay masderkiisa cabid wuu yaabay haye bal maxamed wuu yaabay masderka ii sheeg yaabid wuu fadhiistay fadhiisi wuu dilay dilid ama dilis wuu furay albaabkii furid eg masderka horta ma isla fahnay inuu noocaa yahay macnihiisu wuu akhriyey muxuu noqonayaa markaa wuu akhriyey bal masderkeega sheega waa akhris ama akhrin weeyi akhris ama akhrin horta masderku noocaas uu macno ahaan noqonaya haddaba masderka qaabka loo sameeyo ila eg hadduu ficilku midabba ituso mida midab ma la garanaya waa doogii waa eh, madowgii waa caddaankii waa giirgiirkii waa buluuggii waxa weeye boodhboodhkii waa bunnigii waa burtuqaalig eeg wax alla wixii midab aynu odhan jirnay midabkana waxaa la yidhi maskaxdeenna qaybta midabka taqaana soo maadan arag midabka dumarkaa ku horeeya haddii iminka rag iyo dumar midab wada weydiiso ninkuna waxaa laga yaabaa inuu midabka kaa khaldo gabadhuna waxaa laga yaabaa inay midabka kuu saxdo waxaa la idhi rag iyo dumarka marka tartan lagu galo xagga aqoonta midabka dumarkaa ku badiya midabka agirashadiisa bal dharka aad xidhan tahay midabkiisa sheegisdheh iyagu way kuu saxayaanoo halkiisii bay dhigayaan laakiin adigu waxaa laga yaabaa inaad kolba dhinac kaga yar joogsato haddaba culimo ficilku hadduu midabba ku tuso waxaa la sameeyaa masderkiisa marka aad rabto koobaadka waa la godaa ficilka koobaadka waa la godaa labaadkana waa la reebaa saddexaadkana waa la kordhigaa saddexaadkana waa la kordhigaa hadda ila soco ta yaroo marbuuda ana waa lagu daraa maxaanku idhi midab hadduu yahay masderka haddaad doonaysid maxaad samayn eeg xamira iminka u casaaday weeye xamira masderkii baan doonaya casaanka laftiisii baan doonaya xamiro wey ficilkii xamira maxaan samaynayaa koobaadka waa inaan godaa waa xarafka la godaya waa xarafkee xamira keen godayaa xada labaadka waa inaan reebaa kaan reebaya waa kee xamila waa miimka saddexaadka waa inaan kordhigaa xamiro kaan kordhigaya waa kee waa ra'da ta marbuudaa tagaabna waa inaan ku daraa xamiro bal ku dhawaaqa masderkeega xasaanka ku dhawaaqa xumratun waa masder haddaba xumratan ama kordhow oo xumratan dheh ama god oo xumratun dheh ama hoos dhig oo xumratin dheh laakiin wuxuu mafcuululmutlaq noqonayaa marka la kordhabayo ee xumratan la leeyahay saddexdaba uu noqon karaa xumratun xumratan xumratin laakiin adigu waxaa lagaa rabaa inaad qaabkaa ugu dhawaaqdo hadda khadira waa cagaar buu noqday khadira bal waxaad sheegtaa ficilka khadira'a ah, masderkiisa sheeg maxaan odhanayaa waa in koobaadka la godo labaadka la reebo saddexaadka la kor dhabo gaab lagu daro xarakadaa doonta marka markaa khadirahaye khudratan safira eeg safira huruud buu noqday safira ar maxaan odhanayaa safiro markaan huruudda sheegayo sufratan masderkii sufratan buu noqonayaa sufratan zariqa buluug buu noqday zariqa sida midabka sanada oo kale zariqa maxaan odhanayaa zurqatan zurqa eeg waxaa la yidhaahdaa asamaau ashaddu zurqatan min albaxri baad odhan kartaa ama albaxru ashaddu zurqatan min asamaa badda ayaa ka buluugeegu ka daran yahay ka cirka zurqatan waa masderkii ama mafcuululmutlaqii hadduu shaygu midabba ku tuso culima sida lagu keenayo saw maynaan arag laba erey baa haddaba ka shaadoobay oo carabtu ayna ku keenin sidaa ah. waa madowga iyo caddaanka labadaa erey madowga iyo caddaanka oo qura ayayna dariiqaa ku keenin hadda madowga sawaad baa la yidhaahdaa waxay ahayd sawaad in siinka ka hore la godo ka labaad la reebo sawmaay sawaad caddaankana bayaad baa la yidhaahdaa labadaa erey baa ka shaadoobay inta kale oo dhan waa inaad midabkoogii caadiga ahayd aad ku keentaa bal hadda dariiq labaadan idiin tusee eega masderka markaan rabno ficilku hadduu ulaai yahay ama saddex xaraf hadduu ficilku yahay bal haddee aad u eg ficilku hadduu ulaai yahay ama saddex xaraf hadduu ficilku yahay oo mucaddaa mafcuulun bihina uu qaato markaan masderkiisa doonayo koobaadka waa inaan kor dhigaa koobaadka maxaan ku samaynayaa waan kor dhigayaa koobaadka labaadka waa inaan reebaa saddexaadkana waa inaan tanwiin siiyaa waa inaan iska xarakey xarakadii naxwuhu u baahnaa eeg fataxa wuu furay sow maaha masderkiisaan doonayaa inaan sheego eeg waa inaan ta'da yaree u dambayse ka reeb fatxan waa fatxan ismi buu noqday maad arkayn tanwiinta ah. fatxan innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan fatxan mubiinan eeg fatxan waa furidda lafteedii hadda akala wuu cunay sow maaha bal masder ka cunidda lafteedu maxay noqonaysaa aklan ya watakuluuna turaaa aklan lama buu ilahay le aklan waa masder buu noqday haye daraba wuu garaacay masderkii muxuu noqonaya ka bartankuun reeb waa darban garaacidii haddaba culimo iminka qaacidan kaa kaa waxaan ku waa ficilka saddexda xarafa ee mafcuulka qaata ka dhaxun baa la reebaa markaad masderka doonaysid ka dhexe un raad khalaqa wuu abuuray maaha haye abuurista lafteeda maxaad odhan khalqan unbaad um odhanaysaa khalqan eg khalqan akala wuu cunay aklan akhada wuu qaaday akhdan amara wuu amray amran mayla socotaa xarafka saddexaad unbaad um sidaa aayar wacadda wuu ballan qaaday wacadda maxaan odhan wacdan wadan wacdan ka bartankunbaad aayar reebanaysaa hadduu midab yahayna fuclatun oo kalunbaad ku keenaysa waa qaabka masdirada lagu sameeyo haddaba boqol dariiq baa jira oo masderka loo sameeyo boqolkaa dariiq naxwaha ku baran mayno waxaa lagu bartaa sarfiga eeg waa mi'ata dariiq ayaa jira oo marka masderka la samaynayo lagu sameeyo hadda iminka imise qaacidaan inagu anu imise dariiq baan kuu sheegay laba dariiq baan kuu sheegay hadduu midabku tuso fuclatun baa lagu keenaa baan ku yidhi haddii uu ficilku saddex xaraf oo mafcuul u baahan uu yahayna faclan ka dhexun baa la reebaa baynu nidhi bal ila eega haddaba masderka ama mafcuulmulaqa tacriifuhu waa tacriifkiisii huwa isagu masderun waa masder masderka waxaa la yidhaha shayga shayga asalka u ah huwa masderun waa masder sariixun waa sariix oo masdernimada ayuu ku cad yahay mu'awalkii baa la diidayaa fadlatun waa dheeraad oo mansuub weeyaane majruur iyo wax kale noqon maayo mu'akidun wuxuu adkaynayaa licaamilihi caamilka ayuu adkaynayaa ow mubayinun ama wuxuu caddaynayaa linowcihi caamilka noociisa ayuu caddaynayaa ow cadadihi ama caamilka tiradiisa ayuu caddaynayaa ow maa yanuubu canhu ama wakiilbuuba ka noqdaaba culima ila eega hadda halkaa waxaynu aragnay waxa masderka la odhanayo ayaynu aragnay kolkaa masderkii waxaynu nidhi ama mafcuululmuطlaqi waa masder baynu nidhi marka koobaad masder masder waa la gartayoo waa kelmadaha ka asalka u ah ee kelmadaha laga soo jeexjeexdo iminka markaan juluus eego juluus juluus oo fadhiisiga ah mar waxaa laga jeexdaa jalasa marna waxaa laga ishtiqaaqdaa yejlisu marna waxaa laga ishtiqaaqdaa ijlis marna waxaa laga ishtiqaaqdaa majlis marna waxaa laga ishtiqaaqdaa jaalis eeg hadda jaalis aad u tira badan ilaa konton kelmadood wax ka badan bay kelmaddu kuu dhalaysaa haddaad af carabiga jalase macnaheega taqaan markaad sarfiga ilaa konton erey baad macnihiisa taqaanaayoo kale eeg juluusow fadhiisi maaha mar jelasabaad odhanoo maadiya wuu fadhiistay bay noqon marna yejlisu baad odhanoo mudaaricoo hadduu fadhiisanayaabaad odhan marna ijliis baad oo amar ah oo fadhiiso weeyi marna jaalisun baad oo waa ka fadhiga samaynaya marna majlis baad oo waa meesha la fadhiisto ama xilliga la fadhiisto wuu kuu soconayaa uun haddaba waa masdaruna waa kelmadaha ka asalka u ah masder asalka shayga weeyi sariixun waa sariix oo wuu cad yahay masdernimadan ayuu ku cad yahay masdernimada wuu ku cad yahay waa sariix maxaa iga hadhay markaan sariixunku idhaahdo masderka aan masdernimada ku caddaynee mu'awalka ah ayaa iga hadhay oo isagu inaga baxayaa mafcuululmulaq lama yidhaah fadlatun waa fadlo oo waa dheeraad ereyga fadlatun a ah markaanku idhaa maxaa iga baxay fadlatun masderka sariixa ah ee marfuuca ah ayaa iga baxay ama majruurka ah marfuucii hadda fadlo ma aha fadladu waa shayga la xadfi karo ee laga maarmi karo wa xadfa fadlatin ajiz buu maxamed ibnu maalik ayuu ku yidhi kitaabkiisa khulaasada ah wa xadfa fadlatin ajiz fadladu waa ka la xadfi karo mu'akidun wuxuu adkeeyaa licaamilihi caamilkiisa ayuu adkeeya oo caamilkiisa ayuu tawkiidinayaa caamilka ayuu tawkiidinaya macnaheedu waxa weeye erey haddaan laba jeer sheego miyuuna tawkiid ahayn haddaan idhaa wuu garaacayuu garaacay garaaca haddaan soo celceliyo saw tawkiid ma aha haddaba masderku mu'akid buu noqdaa oo markaan idhaahdo darabtu caliyan darban bal hadda macnee darabtu waxaan garaacay caliyan cali baan garaacay darban garaacid masderkii waa darban darbantaa ficilkuna daraba ayuu ahaa garaacii laba jeer miyaanan sheegin mar isagoo ficila baan sheegoo darabtu baan idhi marna isagoo masderkii mafcuululmutlaqa ahaa baan sheegay oo darban baan idhi darabtu caliyan darban baan kuidhi darabtu caliyan darban ma arkaysaa hadda inay laba jeeran sheegay garaacii waa mu'akid baa la odhanayaa mu'akidun licaamilihi haddaba culima mu'akidka kollay waan arki doonaayo halkan dambu inoogu keeniye waa marka masdarka ama mafcuululmutlaqa iyo ficilku ay isku macno yihiin eeg darabtu caliyan darban haddaan idha darabtuna garaacid bay ahayd oo waan garaacay bay ahayd darbanna waa garaaca laftiisii uun kolkaa masderkan ama mafcuululmuطlaqani ficilka macnihiisii waxba kagama dubna waa mu'akidun markaa tawkiidun buu samaynaya mu'akidun wuxuu adkeeyaa masderku licaamilihi caamilkiisuu adkeeyaa ow mubayinun ama wuxuu bayaamiyaa u caddeeyaa linawcihi masderka qaar baa jira la yidhaha mubayinun licaamilihi haddaba ka la odhanayo waa mubayinun licaamilihi culimo waxaynu ku arkaynaa mubayinun licaamilihi markaynu odhanayno ka caamilka noociisa caddaynaya mubayinun linowci aamilihi waxa weeye markuu masdarku sheegayo ficilku siduu dhacay ficilku inuu yaraa inuu ficilku badnaa inuu ficilku adkaa inuu ficilku jilicsanaa inuu ficilku noocu ahaa iminka markaan idhaa darabtu caliyan cali waan garaacay ereygaasi waxaynu ka faa'iidaysanaynaa cali inaan garaacay uun laakiin kama faa'iidaysanayno sidaan u garaacay ma si daran baan u garaacay mise si fudud baan u garaacay lama garanayo haddaan idhaa darabtu caliyan cali waan garaacay darban shadiidan garaac daran ka warran garaaca noociisii ma garatay ma si sahlan baan u garaacay mise si daran si daran baan u garaacay kolkaa waa mubayinu linawci caamilihi baan odhanaya mubayinu linawci caamilihi caamilku nooca uu leeyahay buu caddaynayaa ow cadadihi ama cadadka ayuu caddayni cadadka ow cadadihi macnaheegu waxa weeye mararka qaar buu masderkani caddaynayaa cadadkii maxaanku idhaahdaa ficilka haddaan idhaahdo dakhaltulbayta gurigii waan galay duuulan gelitaan dukhuulan gelitaan eeg ficilkuna waan galay unbuu ahaa masderkuna gelitaan unbuu noqday inta jeeran galay miyaa la sheegay lama sheegin haddaan idhaado darabtu caliyan darban cali waan garaacay garaacid wey inta jeeran garaacay miyaa la sheegay maya lama sheegin haddaba qaar baa jira cadadka sheega oo masderkoo faclatan lagu keeno afar xaraf laga dhigo afar xaraf faclatan soo afar xaraf maaha ka koobaad waa inaad kor dhabataa ka labaadna waa inaad reebtaa ka saddexaadna waa inaad kor dhigtaa afraadkana ta'a marbuudaa waa inaad ka dhigtaa maxaynu nidhi balankuugu soo celiyo marka masderkani uu tiro sheegayo waa in koobaadka la kordhigaa labaadkana waa in la reebaa saddexaadkana waa in la kordhigaa afraadkana waa in gaab laga dhigtaa fadxatayn sidata haddaba eeg jalasa juluusa maahayn masderku saw juluus ma juluus ha ugu dhawaaqine jelasadii sidaan kuu sheegay ugu dhawaa maxaan odhanayaa jalsatanba haddaan idhaha jalsatan tiruu sheegayaa jalastulbayta guriga waan fadhiistay ama jalastu cala alkursiyi kursiganaan ku dul fadhiistay jalsatan mar qura jalsatan waa maxay waa mar qura haddaan idhaa darabtu aliyan darban haddaan idhaa darban cali waan garaacay wey garaacid laakiin inta jeereen garaacay lama garanayo laakiin darbankii haddaan ta'yar ku daro oon maxay idhaahdo darbatan haddaan idhaa maxay noqonaysaa mar quraan garaacay fataxtu lbaaba fatxan waan furay way furid laakiin haddaan fatxatan idhaa ka waran fatxatan muxuu noqonayaa mar qurun baan furay weeyaan faclatan tiruu sheegaya ow maa yanuubu canhu ama mid wakiilka ah weeyaan oo mararka qaar culima waxaa jira masderka wax mafcuululmutlaqa ama masderka ah wax wakiil ka noqdo ayaa jira waxaa wakiilka ka noqonaya wuxuu iska noqoni saddexdii horeo kaluun mar muakidun licaamilihi buu noqon marna mubayinun linawci caamilihi buu wakiil ka noqon marna mubayinun licadadi caamilihi buu wakiil ka noqon inkastoo labada dambe ay badan yihiin haddaba masderka nooca wakiilka la yidhaa ilaa toddobiyo toban baa la gaadhsiiyaa ragga qaarna wayba ka badiyaanba oo toddobiyo toban qodob oo wakiil ah wax ka tiro badan ayay sheegaan innaga halkeennan qaybo aad u tiro badan baynu sheegnay oo halkan inooga muuqan doona bal hadda waxaad eegtaa toddoba qayboodna waa la sheegaaye tirada sawmaydaan arag tirada tiradu sideedaba masder bay wakiil ka noqotaa mararka qaar oo waxaad arkaysaa cadad mansuub ah maxaa lagu nasbiyey marka lagu yidhaa dee waad arkaysaa inuuna mafcuulun bihi ahayn waad arkaysaa inuuna xaalo ahayn waad arkaysaa inuuna tamiis ahayn cadadku mararka qaar ayuu ka wakiil noqdaa maxay mararka qaar bay tiradu ay masder iyo mafcuululmutlaq ay iska noqonaysaa oo masder bay wakiil ka tahay baynu odhanaynaa waa maa yanuubu canhu sida aayadda qur'aanka ilaahay uu ku yidhi fajliduuhum amaaniina jaldatan fajliduuhum amaaniina eg fajliduu waa ficil iyo faacil fajlidu oo daalka ku joogaa ficilkiiya fajliduu wowgaasina waa faacilkii fajliduuhum ereygan hum ama ah haysaa fajliduuhum markaynu nidhaa ereyga hum ah waxa weeye maxay mafcuulun bihigii weeye fajliduuhum amaaniina haddaba maxaa lagu nasbiyey amaaniina jaldatan ma haysaa waxa lagu nasbiyey waa naaibkii mafcuul mafcuulmasderka o maa yanuubu canhu wey amaanuuna la odhan maayo amaaniina baa la odhanaya culimayntaasi waa tacriifka mafcuululmulaqa huwa mafcuululmulaqu masderun masder weeye masderka oo sariixun ku cad masdernimada masderka oo fadlatun dheeraada masderka oo mu'akidun adkaynaya licaamilihi caamilkiista ow mubayinun ama caddaynaya linawcihi noociisa ow cadadihi ama cadadkiisaba ow maa yanuubu canhu ama wakiil buu ka noqonayaaba yunsabu waa la nasbiyaa almafcuululmulaqa bificlihi ficilkiisaa lagu nasbiyaa ow amase maakiibaa lagu nasbiyaa shaabaha shabahay alficla ficil shabahay oo min masderin masder ah wasmi faacilin ismi faacil ah wasmi mafcuulin ismi mafcuul ah wa amilati lmubaalaqa amilada amilatulmubaalaqada la yidhaaha halkan sadarkan labaad waxaan kaga hadlaya ka koobaad masderkaan tilmaamaya ama mafcuululmulaqa ayaan tilmaamayay ka labaad culima waxaan kaga hadlayaa oo kan labaad ee yunsabu almafcuululmulaq ah horta mafcuululmulaqu waa mansuubo waa la nasbiyaaye caamilka nasbiyaa waa ayo mafcuululmulaqa asal ahaan waa la nasbiyaa laakiin caamilka nasbiyaa waa ayo mafcuululmulaqa yaa nasbiya shan shay oo mafcuululmulaqa qaata ayaan halkan ku sheegnay waa shan shay oo shantuba mafcuululmula qaadanaya qodobka koobaad waa bificlihi ficil baa lagu nasbinayaa oo saddexdii kuu doono noqonaya ficil maadi ficil mudaaric ficil amar ficil baa horta mafcuululmulaqa lagu nasbini waa kow shibhulficil baa lagu nasbini oo afara shibulficilka waa masderka ka koobaad ee ficilka isshabahan waa masder waa kow ismi faacil waa laba ismi mafcuul waa saddex amhilat lmubaalaqa waa afar afartaa iyo ficil shan shantaa shay baa masder u baahda haddaba ardayo waxaa laga yaabaa ficil waa taqaanaye inaad tidhaa ismiga faacil muxuu ahaa ereygan ismiga faacil ah sarfi baa lagu dhigtaa naxwo laguma dhigtaba ismi faacil feebabka ingiriisiga marka nown laga dhigayo in e r lagu dari jiray feebabka feebka marka ingiriisiga aan doonayno feeb ingiriisiga markaa soo qaato luqadan ingiriisiga markaa feeb soo qaato haddaan e r ku daro muxuu noqon jiray feebkaasi nown buu noqon jiray sow maaha hadda tiij iyadoo feeb a ah maxaan odhanayaa e r bal ku dar tiijar markaan idhaa sow nown iyo qof ma macallin sow maaha beley bal hadda maxaad odhanaysaa beleyer markaan idhaa ciyaartoy sow noqon maayo swim maxaan odhanayaa swim oo infinitifkii dabaasha ah swimar korkaan ku idhahda ka waran saw nown noqon maayo adu er baa lagu dari jiray ingiriisiga markaan doonayno feebka markaan nown aan ka dhigayo soo caynkaa ma ahayn haddaba af carabiga sidee ficilka ismi looga dhigaa ilan qaaciidada ingiriisiga qaaciidadii carabiga ahayd ee waafaqsanayd ardaya waa inaad garataa waxa weye waxa waafaqaya ficilku markuu saddex xaraf yahay ismi faacil baa waafaqayo ka koobaadunba alif lagu taagaa kharaja wuu baxay saw balka koobaad alif ku taag alifka kaka dambeeyana kasri khaarijun markaan idhaa dee waa ismi nown buu noqday ficil buu ahaan jiray marka hore laakiin hadda ismi wey khaarijun waa kii baxayey qatalahaya ka koobaadun alif ku taag qaatilun waa dilaa sharibahaya ka koobaad alif ku taag shaarib waa cabe akele ka koobaad alif ku taag aakil waa cune haddaba eeg ismi faacil baa loo yaqaanaa noocaas oo kale maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi ismi faacil baa loo yaqaanaayo ficilada laga sameeya ficilka laftiisa ayaa ismi kuu noqonaya markaad sidaa u bedelaysid ismiga faacilaynu maqlaynaa waa kaa waxaa jira qodobka labaad ismi mafcuul ereygan ismiga mafcuula ingiriisigu ma leh haddii laga tegi waayo jaranka bahalka ay yidhaahdiin baa ugu dhadhow jaranka ka yidhaahdiin ayaa ismiga mafcuul ee luqa alcarabiya ugu dhadhow kolka waxaan doonaynaa ficilkiibaa haddana ismi aynu ka samaynaynaa laakiin sideenu ka samaynayaa xarafka koobaad baan miim ka dhigayaa fadxisan miim fadxisan baan kusoo darsanaya kelmadda qatala hadda qaafka ma arkaysaa miim fadxisan baan kasii horraysiini miim fadxisan markaan qaafka ka horraysiiyo qaafka laftiisana waan reebi oo kii koobaadee ficilka ah maq ficilka xarafka labaad waan daminiyoo waan godi maqtu wow yar baan la soo degiyo saa'ida wow yaroo iska reeban baan la soo degayaa xarafka u dambeeyana saan doonaan xarakayni arqatala maxaan ugu dhawaaqayaa maqtuul waa maxay macnihiisu markaa waa ismiye waa la dile kii ficilkan dilidda a ah lagu sameeyey weeye ismiga faacilna ka ficilka samaynayey buu ahaa qaatil waa dilaa maqtuulna waa la dilay haddaba ficil kastoo saddex xarafa miyaadan miimkaa iyo wowgaa ku darsanayn oodan mafcuul ugu dhawaaqaynin calima maxaad odhan hadda calima marka ismi mafcuulan ka keen ku idhaa macluum baad odhan macluum shariba maxaad odhan markaan ismi mafcuul ka keen ku idhaa mashruub waa la cabbe macluumna waa la barte ama la ogaada kii la ogaaday wey maqtuul waa la dile akele maxaad odhanaysaa markaa haddaba ka cunayo makuul fajacalahum ka casfin makuul ilaahay markuu yidhi fajacalahum he ka casfin makuul yaa ismi mafcuula ereygan maakuula haddaba ismi mafcuul oo dhani wuxuu ardayga inooga baahan yahay inuu masder qaato meelo badan ismiga mafcuul fajacalahum ka casfin maakuul sidaa maakuulka oo kale waa ism mafcuul masder buu kaaga baahan yahay aayaddaa qur-aankaa macnaheega ka warrama ma macnayn kartiin culimo fajacalahum ka casfin qoladii kacbada ku duushaybaa dee ma macnayn kartiin markaa yaa haye haye war waa fajacalahum ka casfin maakul waa xaar buu ka dhigay wey xaar eg caleen eg fajacalahum wuxuu ka yeelay ka casfin caleen ma'kuulin la cunay caleen la cunay maxay noqotaa <laughs> ya xaar bay noqotaa ilaahay wuxuu u uriyey nimankaa siduu xaarku u uro xaarun bay noqdeen markii dambe kolka waxa wey balaaqa ahaan markaan doonayno aayadda noocaasay noqonaysaa bal hadda u fiirso yunsabu waa la nasbiyaa almafcuulu almafcuululmutlaq mafcuululmutlaqa waa la nasbiyaa bificlihi ficilkiisa ayaa lagu nasbiyaa waa kow waxaynu u baahannahay ficil haddaba mafcuululmulaq qaadanaya ow amase maakiibaa lagu nasbiyaa shaabahal ficla ficil shabahay oo min masderin masder ah mararka qaarna ficilka ka shabaho masderka ah lagu nasbinaya mafcuululmutlaqa haddana wasmi faacilin ismi faacil baa lagu nasbiyaa haddana wasmi mafcuulin ismi mafcuul baa lagu nasbiyaa haddana waa amhilati lmubaalaqa amhilada loo yaqaano amhilatu lmubaalaqa ayaa lagu nasbinaya amhilatuhu tusaalayaasha halkan ku qoran bal hadda eeg jalasa caliyun cali baa fadhiistay juluusan fadhiisi buu fadhiistay yaa halkaa mafcuululmulaqa ereyga juluusan yaa nasbinaya juluusantaa jelasada ka horraysa haddaba juluusantani waxaan rabaa sad afartii waa midkeeg ma mu'akidkiibaa mu'akidun licaamilihi mise waa mubayinun linawci caamilihi mise waa mubayinun licadadi caamilihi mise waa naa'ibkii jalasa caliyun cali baa fadhiistay juluusan fadhiisi waa mu'akidun licaamilihi weeye nambarka labaad eeg haddana jalasa caliyun cali baa fadhiistay juluusal culamaa'i culimmadu siday u fadhiistaan culimmadu siday u fadhiistaanoo kale ayuu cali u fadhiistay masderkii mafcuululmutlaqi hadda waa kee waa juluusal culamaa'i juluusada ah yaa nasbinaya ereygaa juluusa ah jalasada ka horraysa ee ficilka ah masderkani afartii waa midkee waa nooci waa mubayinun linawci caamil tuugaduna siday u fadhiistaan culimmaduna sibay u fadhiistaan dadkaan diinta garanayna sibay u fadhiistaan dee diinteennu waxay inoo diiday kow nambarka koobaad markaad fadhido inaad gacanta halkaa dambe dhigata ka hor labada gacmood waa jilsatulmaqduubi calayhim sooma dadka loo cadhooday yuhuuddaasaa u fadhiisan jirtay sooma dee waxyaabahayna diinteennu oggolayn bay ka tahay inaad saa u fadhiisato laakiin fadhiga nebiga markay culimmadu qiimaynayaan siyaabo badan ku tilmaamaana yidhahdeen nebigu u fadhiisanayay sala allahu aleyh waxaan doonayaa juluus alculamaa haddana nambarka tusaalaha kale jalasa caliyun cali baa fadhiistay jalsatan mar qura ayuu fadhiistay jalsatan waa cadad waa tiray sheegaysaa haddana waxaan idhi jalasa caliyun cali baa fadhiistay arbaca jalasaatin afar fadhi ayuu fadhiistay ereyga arbaca a ah, ka waran markaa isna arbaca muxuu noqonaya arbaca waa naaibkii weeyi waa naaibkii cadadka waynagii amaaniina jaldatan soo qaadanay arbaca jalasaatin aqsaamuhu qaybaha uu yeelanayo halka hore tacriifkan ka soo faa'iidaysanayba waa mu'akidun mid adkaynaya licaamilihi caamilkiisa mafcuulun mutlaqan mid baa jira caamilkiisa adkaynaya oo mu'akidun licaamilihi la odhan wa huwa kaasi maa yadullu waa ka kutusaya calaa nafsi maa kii naftiisa yadulluhu lficlu ficilku uu kutusayey isla ficilku macnaha uu kutusayo uun markuu kutuso ayaa la odhanayaa waa mu'akid walaa ziyaadata wax dheeraadihina fiihi dhexdiisa kuma jirto sida daraba caliyun cali baa garaacay darban garaacid darabana wuu garaacay unbay ahayd darbanna garaacid unbay noqotay waxay isla dheeryihiin ma jiro kaasi waa mu'akid odhan jiray ka labaad waa mubayinun mid caddaynaya linowci caamilihi caamilka noociisa ayuu caddaynaya mubayinun linowci caamilihi caamilka noociisa ayuu caddaynaya wa huwa isagu alladii ka weeyaan yubayinu caddaynaya nowca caamilihi caamilka noociisa ayuu caddaynayaa min xayu sifa xagga tilmaanta sifada iyo washidda xagga adayga sida saara axmedu axmed baa u socday sayralmariidi nin bukaa siduu u socdo oo kale sayralmariidi ka warran miyuuna noocii socodka una sheegaynin nooca uu u socday qofkani ka kale waa mubayinun mid caddaynaya licadadi caamilihi caamilku tirada uu leeyahay ayuu caddaynayaa wa huwa isagu maa yadullu waa ka kutusaya calaa cadadi alcaamili caamilka tiradiisa ayuu kutusayaa wa maraati wuquucihi iyo inta jeeruu dhacay sida dakhaltu daara daartii waan galay dakhlatan mar qura ayaan galay dakhlatan waa mar qura hadda marka kale dukhuul baa masderka la odhan jiray dukhuul laakiin markaa tira ahaan ad doonayso dakhlatan baad ugu dhawaaqi min axkaami lmasderi masderka axkaamtiisa waxa ka mida almubayini ee caddaynaya linowcihi noociisa maayeli waxaan soo socda masderku hadduu mubayinu linowci caamilihi yahay axkaamtan soo socota ayuu yeelanayaa kow yajuusu waxa bannaan jamculmasderi masderkii in la jamciyo almubayini ee caddaynayey linowcihi caamilka noociisa masderka caamilka noociisa caddaynaya in la jamciyaa way bannaan tahay waa qodobkeenna koobaad waa la jamcinaya waa ida khtalafat markay iskhilaafto anwaacuhu noocyadiisu ama ida khtalafa nawcuhu noociisuba hadduu iskhilaafo waxaan ku idhi masderku hadduu mubayinu linawci caamilihi yahay waa la jamcin karaa waa mas'aladeenna koobaada la socda oo jamac jamcu tagsiira ayaa lagu keenaa waad jamcin karaysaa markaa qodobka labaad yajuusu waxa bannaan taniyatuhu in musanne iyo laba laga dhigo laba ayaynu ka dhigayna oo haddaad adigu maanta laba siyood u socoto nin buka iyo nin caafimaad qaba ama nin tuuga iyo nin sheekha sidooda haddaad u socoto mar qura intaad waddadaa marto dee waa laguu tasniyaynaya waxaa la odhanayaa saara yuusufu yuusuf baa lugeeyey ama socday sayrey a caalimin wa saariqin nin caalima iyo nin tuugii siday u socdaanoo kale u socday waad ila socotaa baan u malaynaya sayrey caalimin wa saariqin sayreyda maxaan musanne uga dhigay socodkiibaa waa nooc buu sheegayaa laba ayuu inoo noqday mas'alada saddexaad yajuusu waxa bannaan taqadumuhu inuu masderkani ka hormaro calaa caamilihi caamilka uu ka hormaraya oo ficilkiiyo xagga dambe ku sheegan ayaad masderka qadimiyo xagga horeabaad iska marin xagga hore ayaabaad masderka iska marin kartaa mas'alada afraad yajuusu waxa bannaan xadfu caamilihi ficilkiisa in la xadfo laakiin waa bishardi wujuudi daliilin maqaaliyin daliil qowl ah haddii loo helo ow xaaliyin ama daliil xaaliya ah haddii loo helo oo yadullu kutusaya cala almaxduufi ka la xadfay daliil ina tusaya shayga xadfan haddii loo helo culima wax dhibihi kama jiraan waa la xadfaya caamilka fa mihaalu maa xudifa ka la xadfay waxaa tusaale u ah lidaliilin daliil loo xadfay daliilka oo maqaaliyin qowli ah waa huwa qowluka hadalkaaga aad maxay tidhi hal jalasa ma fadhiistay azaa'iru ninkii zaa'irka ahaa cindaka agtaada waa ninkii zaa'irka ahaa mankuub agtaada ma fadhiistay baa lagu yidhi fa yujaab waxa lagu jawaabi juluusan dawiilan si dheer buu fadhiistay ama fadhi dheer buu fadhiistay juluusan waa mafcuululmutlaqa noocii mubayin linowci caamilihii ah aaway ficilka juluusan dawiilan nasbinaya waa maxduufo waa jalasa saa'iru cindii juluusan awiilan waa daliil maqaaliya baa loo xadfay wa mihaalu maa xudifa ka loo xadfay waxaa daliil u ah lidaliilin an taraa inaad aragto sayaada nin uwaadhsi badan nin kalluumaysta ama uwaadhsanaya ayaad aragtay oo asaaba la helay fariisatahu wixii uu uwaadhsanayey fa taquul waxaad ku odhan isaabatan sariica si degdega eg asabta isaabatan sariica isaabatan sariicatan waa mafcuululmutlaqa noocii mubayinu linowci caamilihi ahaa ficilkiisii waa la xadfay waa daliil xaaliya eg xaali daliil xaaliya waxaa loo kala qaadaa in badan baad maqasheen baan u malaynaya waxan waa lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal waa lisaanulxaalkii kani lisaanulxaal iyo lisaanulmaqaal eeg maalan mararka qaar baa afka waxaad ka leedahay aan la rumaysan karaynin haddii lisaanulxaalkaagu uu meesha yaallo iminka maalan tusaalaan ku siinaya arday yar baa soo dhaqaaqay isagoo degdegayo o cararayo albaabkaasuu ka soo galay kitaabkiisiina wuu sitaa intuu miis intuu tiirkaa intuu daba fadhiistay unbu madaxa laadlaadiyey cabbaarun buu foorarayo ilmo ka da'aysa un baynu aragnay ardayga halkaa fadhiya ilmaa ka da'aysa ardaygii ugu dhowaabaa u dhowaaday oo yidhi xaaji maxaa ku helay waan faraxsanahay buu waan faraxsanahay ardayga hadalku inagula hadlay waa maxay inuu faraxsan yahay waxa inooga muuqdaana waa maxay inuu murugoonayo yaa kolkaa aan qaadanaa ma hadalkiisa aan qaadanaa mise waxa inooga muuqda lisaanulxaal baa la yidhahdaa markaa lisaanulxaalku marar badan ayuu ka baawar badan yaho awooddiisu ay dheeraad ka tahay ka maqaaliga ah iminka maalan tusaale ahaan haddii nin iska ladanoo maasha allah dee ay nimcadu ka soo horayso oo dee jidhkiisu uu kuu sheegayo maxaanku idhahdaa nooca dadka halkaa ka xoqdaa hadduu halkan masaajidka soo galuu yidhahdo waan baahanahay ee wax yarii dhiiba eg marna hadalkiisuunbaad dhegaysan adoon diidaynin marna hadalkiisunbaad dhegaysanoo muxuu yidhi unbaad odhan marna isagunbaad eegi eeg hadda diintu waxayna tidhi wax siiya qofku hadduu saa'ilba yahay walow farasba ha ku yimaadee soo caynkaa ma ahayn kolka waxa isku kaa gelilaa waxa isku kaa gelilaa ninkan waxaa ka muuqda ee lisaanulxaalkiisa iyo lisaanulmaqaalkiisa ayaa isku kaa gelila oo isqaban la waa sidaa markaa khilaaf kale ma jiro haddaba eh, daliil xaaliya ama lisaanulxaal baa loo xadfay markaa isaabatan sariica markaynu nidhaahno min axkaami almasder almubayin licadadihi masderku haddii uu tiro sheegayo ama tiro ahaan uu caddaynayo axkaamtiisa waxaa ka mida maayeli kan soo socda kow jawaazu jamcihi in la jamciyo ayaa bannaan ida ikhtalafat anwaacuhu noocyadiisu hadday kala dudunaato waa la jamcin karaa horta waa qodobka koobaad waa mubayin licadadihi hadda jawaazu tasniyatihi in musane laga dhigaana way bannaan tahay ka tirada sheegaya musanena waa laga dhigi karaa jawaazu taqadumihi calaa caamilihi ficilkiisana wuu ka hormari karaa ama caamilkiisaoo xagga hore ayaa lagu sheegi karaa jawaazu xadfi caamilihi caamilkiisana waa la xadfi karaa bishardi wujuudi daliilin maqaaliyin daliil qowliya haddii loo helo bishardi wujuudi daliilin daliil jiritaankii uunbaa la shardiyaa maqaaliyin qowliya ow xaaliyin ama xaaliya oo yadullu ku tusa cala almaxduufi kii la xadfay fa mihaalu maa kii tusaalihiisa xudifa la xadfay lidaliilin maqaaliyin qowluka hadalkaaga weeyi hal rajacta ilaa beytika ma ku laabatay alyawma maanta war maanta ma ku laabatay fa yujaab waxa laguugu jawaabi rajcatayni erayan rajcatayni tiruu sheegaya laba jeerunbaan ku laabtay tiruu sheegayaa mustanana waa laga dhigay ficilkiisiina waa la xadfay waxa loo xadfay lidaliilin maqaaliyinoo hadalka hore ayuu rujuucu ku qornaa wa mihaalu maa xudifa ka loo xadfay waxa tusaale u ah lidaliilin daliil xaaliyin xaaliya an taraa inaad aragto khayla sibaaq fardaha tartamaya farda beratamaya ayaad aragtay wahiya taduuru way wareegaysaa filmalcabi garoonka fa waxaad odhani dawratayni laba jeer jeerunbay wareegeen dawratayni haddee daaradii waa la xadfay maxaa loo xadfay waa daliil xaaliyo dee fardahan tartamayaa la arkaya dawratayni laba dawro halkaana waxaan kaga hadalnay masderku hadduu mubayinu licadadihi yahay axkaamtiisa afar xukun kii horena nooca ayuu ahaayo afar xukun baan siinay mu'akidkii unbaa inoo dhiman oo weli aynaan ka hadlin min axkaamilmasderi waa kan mu'akidkiina min axkaamilmasderi masderkii axkaamtiisa waxa ka mida almu'akidi adkaynayey licaamilihi caamilkiisa maa yeli waxa soo socda masderku markuu mu'akid licaamilihi yahay axkaamtan uu leeyahay kow horta ficilkiisa lama jari karo laa yajuusu ma bannaana xadfu caamilihi in caamilkiisa la xadfo ficilkiisa ha isku jarin talow maxaa loo jari waayay ficilkiisa horta hadafka iyo ujeeddada mu'akidka loo keenay waa maxay masderka mu'akidkaa danta iyo ujeedada laga leey waa maxay waa tawkiid sow maaha tawkiidkuna wuxuu ka dhashay ereygoo laba jeer la sheega sow maaha haddaba haddii ficilkii la xadfo dee ba shaygiima laba jeer baa la sheegay qaradkii tawkiidku muuna lumaynin tawkiidkii laba jeer sheegiddii ereyga labada jeer la sheegi lahaa ayaa meesha ka baxayo gebi ahaanba uu lumayaaba waa saas laa yajuusu ma bannaana xadfu caamilihi caamilkiisa in la xadfo falaslu fiihi asalku wuxuu ahaa cadamu xadfi caamilihi inaan caamilkiisa la xadfin lianna haada almasdera masderkan jii'a waa la keenay lita'kiidi alficli ficilka si loo adkeeyo ama lita'kiidi macna alcaamil caamilka macnihiisa fi nafsi nafta si loogu quweeyo wa taqwiyatihi ama loo sii adkeeyaba waliisaalati shaki shaki si looga zuuliyo oo shakigu uu meesha uga baxo haddaba falxadfu xadafku yunaafi wuxuu ka hor imanayaa daalika qadiyadda haddaad xadafto tawkiidkii baa meesha ka baxaya laba laa yarfacu ma rafciyo mafcuulkan masderka mu'akidkiihi faacilan faacil ma rafciyo walaa mafcuulan bihi mafcuulan bihina ma nasbiyo mu'akid markuu yahay faacilna rafcin maayo mafcuulan bihina nasbin maayo ma aha mas'aladu mas'ale mutafaq ah laakiin rag badan baa ku tegey la soco inuuna faacil wax la yidhaah iyo mafcuulan bihi toona qaadanayo mas'alada saddexaad laa yajuusu ma bannaana an yataqadama inuu ka hormaro calaa caamilihi caamilkiisa xagga hore kama mari karo walaa yuxdafu caamiluhu caamilkiisa la xadfi maayo sidaan horay u soo sheegnay kamaa qaala bnu malik sida maxamed ibnu maalik uu ku yidhi khulaasadiisa wa xadfu caamililmu'akidi imtanac wa fii siwaahu lidaliilin mutasac baxrigiisu waa baxrigii la odhan jiray rajsiga waxadfu caamil lmu'akid imtanaac wafii siwaahu lidaliilin muntasaac wuxuu uhi waxadfu caamililmu'akidi ka mu'akidkaa caamilkiisa xadafkiisu imtanaca mamnuuc buu noqday masderku hadduu mu'akidba noqdo caamilkiisa lama xadfi karo wafii siwaahu wafii xadfi caamili siwaahu laba mudaaf baa beydkan ka maqan wafii xadfi caamili siwaahu ka isaga ka soo hadhay caamilkiisa xadafkiisa waxa ku sugan lidaliilin daliil loo xadfo mutasacun waa sacsi war waxa aan mu'akidka ahayn waa layska xadfi karaa caamilkiisa waa maxay waxa aan mu'akidka ahayn culimo waa laba ee labadaa ma garanaysi waa mubayinun linawci caamilihi iyo mubayinun licadadi caamilihi labadaa waa la jari karaa buu maxamed ibnu maalik sheegayaa maa yanuubuka wakiilka ka ah can ilmasdari masderka almu'akidi licaamilihi caamilkiisa adkaynaya masderka haddaba caamilka adkaynaya bal waxyaabaha wakiilka ka ana halkan eegno eeg mu'akidun licaamilihi buu mar wakiil ka noqon marba nooc buu wakiil ka noqonaya kow muraadifuhu haddaad aragtiin laba eray oo isku muraadif ah way iska wakiil noqdaan waxaan idhi laqad farixtu waan farxay jadalan farxad laa yuxsaa aan la koobaynin walaa yucaddu aanan la tirin karayninna eeg farixasaw farxad ma ahayn jadalanna maxay ahayd jadalan waa masderkiiye mafcuulmulaqiya waa farxad eeg intaan jelese isticmaalo ficilka jelaseah ayaan masderka halkaan juluus ka dhigi lahaa qucuud ka dhigaya maxaan odhanayaa jelastu cala alkursiyi qucuudan hadda yaa mafcuululmulaqiya ereygan qucuudanah yaa caamil iyo ficilna u ah jelasa mayna isku macno ahayn masderka noocii macnawiga loodhan jiray wey dee jelasa caliyun qucuudan hadda waa mu'akidun licaamilihi laakiin muraadif naa'ib baa la yidhaha naa'ib sababta naa'ib loogu bixiyey culima ma waxaa naaib loogu bixiyey masterkii iyo ficilkiisibaa xuruuftii ku kala baydhay oo midna jelase ayuu noqday midna qucuud buu noqday ama intaan qaama idhaahdo qaama caliyun ayaan masterka qiyaam odhan maayo wuquuf odhanaya qaama caliyun wuquufan laakiin hadda fardi yar baa udhaxeeya jelase iyo qacada fardi yar baa u dhaxeeya fadhiisi mid kastaaba waa fadhiisi laakiin luqadda waxaa lagu tilmaamaa mid waa qof taagan oo fadhiisanaya midna waa qof jiifa oo fadhiisanaya halka laga soo fadhiisanayaa kala duwan sida qaamo iyo waqafaba ay u kala duwan yihiin qaama waad istaago waa nin fadhiyey ama jiifay oo kacaya waqafana waa nin socday oo istaagaya kolka fardi yar baa udhexeeya qaama iyo waqafa markaan leenahay majalasa iyo qaacadda markaynu leenahay xadiidkan muslimka ku qoranaya qubuurta ee juluuska ka warramaya culimmada ahlu xadiidku aad bay uga waramaan bal hadda u fiirso culimo waa muraadifuhu ka koobaad sida laqad farixtu waan farxay jadalan farxad laa yuxsaa aan la koobayn walaa yucaddu aan la tirin karaynin aaway hadda mafcuululmulaqu waa jadalan mayna tawkiid faa'iidaynayn ilain farixabay la macno tahaye waa naa'ib hadda naa'ib waa naa'ibo waxa naa'ib ka dhigay xuruuftiibaa kala baydhayde waana mu'akidkii qaama caliyun cali baa istaagay wuquufan istaagid yaa hadda mafcuululmulaqii ah wuquufan oo maxay wakiil ka tahay qiyaam meesha ka xadfan bay wakiil ka tahay xuruuftii baa kala baydhay aqsama axmedu axmed baa dhaartay xilfan dhaar aqsama iyo xilfan baa kala duwanaatay muraadif baa loo yaqaanaa mas'alada ah muraadif mas'alada labaad ee niyaabadu ay gashaa waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq haddii ficilka iyo shayga naa'ibki ihi ay isku maaddo yihiin isku maado isku maaddo ayay noqdeen oo isku ishtiqaa isku meel baa laga soo ishtiqaaqday markaana mulaaqiihi filishtiqaaq baa la odhanaya mulaaqiihi filishtiqaaq oo waxa weeye mulaaqiihi filishtiqaaq aayadda qur'aankaa oo kale wallaahu ilaahay baa ambatakum idin abuuray min alardi dhulka ayuu idinka abuuray nabaatan abuurid haddaba u fiirsa ardayow hadda ka naa'ibka aynu ku tilmaamaynaa waa kee waa mas'alada nabaatan ah away caamilka nasbinayaa nabaatan waa ambatakum ambata ayaa hadda caamil u ah waxaynu nidhi masder ma aha masder caadiya ma aha laakiin waa naa'ib oo waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq maxaan uga jeedaa mulaaqiihi fi lishtiqaaq markaan leeyahay waxaa la og yahay ambata sow ficilkii maaha waa imise xaraf culima ficilka ambata iyo ambata ma idiin sheegayay boqol dariiq oo masderka lagu keeno sow laba dariiq hadda kama inaan soo dhiganin markii hore waxaad ogaataa oo dariiqa saddexaad uu noqonayaa ficilku hadduu afcala yahay ama afar xaraf oo hamse lagu bilowday hadduu yahay marka masderkiisa la sheegayo ifcaal baa lagu keenaa ifcaal hamse kasrisan baa hadalka laga bilaabaa aslama maxaad odhan eeg aslama waa imise xaraf aslama soo afar xaraf maa hamsa ugu horreeyo markaad masderka doonaysid maxaad odhan aslama islaam axsana maxaad odhan axsana masderka bal sheeg axsana ixsaan akhlasa maxaad odhan akhlasa akhlasa haye masderka sheeg ikhlaas ayaad odhanaysaa owjaba iijaab aamana iimaan eeg hadda u fiirso haddaan idhaahdo maalan ambata haddaan idhaa masderkii muxuu noqon lahaa imbaat buu noqon lahaa imbaat kolkaa wallaahu ambatakum min alardi imbaatan lama odhana maxaa la yidhi wallaahu ambatakum min alardi nabaatan baa la yidhi haddaba nabaatka inuuna masder ahayn baan ogaanay waayo ambata masderkeegu imbaat buu ahaan lahaa mayla fahanteen laakiin waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq oo ambatada ficilka ah iyo nabaatantu isku maadaa laga soo ishtiqaaqday kol hadday mulaaqiihi filishtiqaaq tahay iyaduna waa niyaabada mafcuululmulaqa qaybta mu'akidka awey ah mu'akidkii wey wallaahu ilaahaybaa ambatakum idinka soo abuuray min alardi dhulka ayaa laydinka abuuray nabaatan abuurid mas'alada afraad culima waa ismulmasdar ismulmasderka bal halkan tusaalihiisa eeg ismulmasderku masderka ma aha waa wax ka duwan masderka oo ismulmasder baa la odhanayaa tusaalihiisu waa kan tawada'tu waan weysaystay wuduu'an weysaysi tawada'tu waan weysaystay wuduu'an weysaysi aag mas'aladan wuduuga fiqiga marka la joogo laba siyood baa loogu dhawaaqaa waad aragteenoo qola waaduu bay yidhaahdeen wowgaa la fadxiyaa qolana wuduu bayna wowgaa la godaa ama xadiidka ama fiqiga waad ku arki doontiin laakiin haddaadan luqadda geranayn waa iskaga kaa khaldamayaa haddaad ereyga waduu'a aragto wowga oo fadxisan haddaad aragto waa biyaha lagu weysaysanayo waduu waa waa shayga weysada ee biyuhu ay kugu jiraan baa waduu la inta badan axaadiista waxaad ku arkaysiin fadacaa biwaduu'in dacaa biwaduu'in wuxuu u yeedhay maxay weysaysigu hadday tahay weysaysigaagii kanaadu aad weysaysatee jidhkaaga admaydha maad u yeedhan kartaa maxaad u yeedhan kartaa laakiin biyo war weel baad u yeedhan kartaa ay biyo ku jiraan iisoo qaad caagadaa ama biyaha lay keeno eg waduugu waxa weeye waa weelkanay biyuhu kuugu jiraan laakiin haddaan wowga godo oon wuduu idhaahdo waa weysaysigo waa weji maydhidda wejiganaad maydhi gacmahaad maydhi wahaakadaa dee wixii weysaysiga la odhan jiray ee aynu garanayna afarta qodobna aayaddu sheegtay halka qodobna xadiidkii uu sheegay bukhaariga ku qornaa shantaa qodob ayaa weysaysi laysku yidhaahdaa waa ficilkan jidhka la maydhayo jidh maydhidan ficilka jidhka ayaa weysaysi la yidhaahdaa haddaba waxaan doonayaa culima balu fiirsada maanta wuduugani maaha masder waa ismulmasder oo maxaa sababay ficilka eega hadda ficilka waa imise xara ficilku tawada'tu wuduu'an waa imise xara ficilku sheekh afar xaraf maaha waa shan xaraf shukran waayo daadkaa shidan eeg haddaad aragto ficil shan xarafa oo ta ka bilowda tacallama ayaad aragtay markaad masderka raadinayso xarafka u dambeeyo ka ka horreeyuunbaa la godaa inta kale waxba lagama bedelo waa la iska adoo dariiqa afraad imaamkiisi inuu mastirka lagu sameeye boqolkii dariiqan sheegaynay laba cashirka bilowgiisii baan ku soo marnay haddana ambata ayaynu marnay oo afcalaa in ifcaal lagu keeno kanna waa dariiqii afraad oo waxaan ku idhi hadduu ficilku shan xarafoo ta ka bilowda uu yahay marka masderkiisa la raadinayo kuumidi ka dambeeyuunbaa la godaa waana la tanwiiniyaa ismi masdera buu kuu noqday tacallama maxaan odhan markaa tacallama tacallama maxaan idhaahdaa tacalluman baan odhanayaa tacalluman takallama maxaan idhaahdaa takalluman tasharrafa maxaan idhaahdaa tasharrufan tajarraba maxaan idhaahdaa tajarruban eeg mayla socotaa hadda eeg tawacada maxaan idhaahdaa tawacudan haddaba tawada'a maxaa masderu ah tawadu'an ma tawadu'an baa la yidhi mise wuduu'an baa la yidhi wuduu'an wuduu'an waa ismulmasder ardayow talow masderka iyo ismulmasderka maxaan ku kala gartaa masderka iyo ismulmasderka waxaa lagu kala gartaa masderkuna xuruuftii ficilka oo dhan buu sitaa ismulmasderkana xuruufta ficilka ayay ka maqan tahay hadda wuduu'an tantadii iyo mee shadkii iyo mee wuduu'an ba tawada'a buu ficilku ahaaye waa ismulmasder halkaa culima waxaynu ku soo marnay markaa saddex qodob oo ka wakiil noqda ayo waa saddex qodoboo aya ka wakiil noqda mu'akidka ayay saddexdaasi naa'ib ka yihiin bal waxaad ila eegtaa mubayinu linawci caamilihi waxa wakiil ka noqonaya maa yanuubuka wakiilka ka ah can ilmasdari masderka almubayini caddaynaya linawci caamilihi ka mubayinu linawci caamilihi waxaa wakiil ka noqda qodobka koobaad alkuliya waa ereyga kullu ah almudaafa ee loo idaafeeyey ila almasder haddaad aragto kullun oo masder loo idaafeeyey waxay wakiil ka tahay masderkii mafcuululmulaqa noocii mubayinu linawci caamilihi lo odhan jiray waa aayadda qur'aanka ilaahay uu ku yidhi falaa tamiiluu halleexannina kulalmayli leexasho kulligeed falaa tamiiluu ha leexannina kulalmayli leexasho kulligeed hadda tamiiluu markaan idhaa waa ficil mudaaricoo laadaa lagu jasmiye calaamatuljasmuhu waa xadfunuun oo ilan waa afcaaluhamse wowgan ugu dambeeyaa waa faacilkii haddaba kulladani maxay ecraaban tahay haddaadu tidhaa waa mafcuulun bihi ficilkuba laazim buu ahaa baan ku odhanaya kulladani waxa weeye naa'ib oo mafcuululmutlaqnimaa lagu nasbiyey waayo waxa loo idaafeeyey masder falaa tamiiluu ha leexannina kullal mayli leexasho kulligeed kulladaa masder baa loo idaafa maylkana masder ah kullu kastooo masder loo idaafeeyo naa'ib baa la yidhaahdaa haddaba culimo mas'alada labaad waa albacdiya waa badh almudaafa loo idaafeeyey ila almasder waa bacdun masder loo idaafeeyey sida walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiil oo kale darabtuhu ninkan waan garaacay bacda darbi garaaca in yaroo ka tirsan ereygaa bacdaa ah waxa lagu nasbiyey waxay naa'ib iyo wakiil ka tahay mafcuululmutlaqa oo addarbi baa hadda loo idaafay masder baa loo idaafeeyey kullun iyo bacdun horta asalba waxaa jira mudaafku mudaafun ilayhiga siddeed iyo toban calaamadood buu ka kasbadaa siddeed iyo toban qodob ama sideed iyo toban faa'iido ayuu mudaafku mudaafunilayhiga ka helaa kow waxaynu naqaanay mudaafunilayhigu hadduu macrifo yahay inuu mudaafku macrifo noqon jiray soo hadduu mudaafun ilayhigu nakiro yahay inaynu ikhtisaas ka faa'iidaysto sow maaha waxaad ku maanta ku darsataa oynu marayna hadduu mudaafun ilayhigu masder yahay kulluda iyo bacdigu masder bay ka faa'iidaystaan ile waa mudaafkii wuxuu mudaafulayhiga ka faa'iidaysanayee darabtuhu ninkan waan garaacay bacdo darbi garaaca qayb ka mida ayaan garaacay mas'alada saddexaad culima waa nawcuhu nooca waxa loo yaqaano naa'ib buu noqdaayoo nooca mubayinu linawci caamilihi buu ka naa'ib noqonaya sida rajaca wuu noqday alqahqara qadaadqadaad buu u noqday alqahqaraadaasaa masdar wakiil ka ah mas'alada afraad sifatuhu waa tilmaanta uu leeyahay mafcuululmutlaqu sirtu waan socday axsana sayri si loo socdo sida ugu wanaagsan ereygaa axsan ihi waa mafcuululmutlaq ayuu hadda naa'ib ka yahay hadda waa sidaynu ognahay ismu tafdiilba weeyi laakiin hadda masdernimaa lagu nasbinayaa culimo ilan waa sifadii masderku uu lahaaye mas'alada shanaad waa hay'atuhu yamuutu lkaafiru ninka gaalka ihi wuu geeriyoonayaa miitata suu'in si xun ayuu u geeriyoonayaa yamuutu lkaafiru miitata suu'in waxaad culima u fiirsatiin kelmaddan miitata suu'in ah rag badan waxay moodaan inay kutubtu weliba kutubta ahluxadiidka u fiirsada waxay moodaan inay kelmaddu meyta ahayd bay moodaan oo miimkuu kor dhignaa miimku ma kor dhignee cilmi baa ku jira in miita loo akhriyo yamuutu lkaafiru gaalku wuu dhimanayaa miitata suu'in si liidata ayuu u dhimanayaa haddaba ereygaa miitada ama haysaa hay-a loo yaqaanaayo waa qaabka loo dhinto weeyaan miita markaan idhaahdo jilsa baa ka mida waa qaabka loo fadhiisto dirba baa ka mida waa qaabka wax loo garaaco ikla baa ka mida waa qaabka wax loo cuno qaab bay sheegaysaa o soo xadiidkii nebiga ma garanaysin markii gawraca uu ka warramayey waidaa dabaxtum fa axsinuu adibxa waa miita oo ka xarfkan koobaad uu kasrisan yahay adibxa qaabka aad wax u gowracaysid wanaaji baa lagu leeyahay waa miitata suu'in miita waa hay-a loo yaqaanaa noocaas oo kale mafcuululmulaqa nooca la yidhaha mubayinu linowci caamilihi buu wakiil ka yahay mas'alada lixaad waa muraadif io isna waxaad odhanaysaa qumtu waan istaagay wuquufa saariqin tuugadu siday isku taagto hadda markii dhowayd wuquufkani wuxuu ahaa mu'akid sababta uu mu'akid u ahaa ma garanayseen wuquufkan eeg idaafadanaan la socon saaridiinkan loo idaafeeye baan jirin markii dhawey oo wuxuu ahaa qumtu wuquufan waa muakidkiibu markaa wakiil ka yahay laakiin haddaan idhaha qumtu wuquufa saariqiin haddaan idhaahdo waa noociibuu usoo gudbayaa oo noocbu eeg qaabkii taagnidu nooc bay noqonaysaa nooca tuugadu ay isku taagaan baan isku taagay culima waxaynu haynaa kii toddobaad baynu maraynaa waa damiirka damiirka ayaa qaar ka mida mafcuululmulaqnimada wakiil ka noqda waxaad odhanaysaa cabdallaahi ninka la yidhaha adunnuhu waxaan u maleeyey jaalisan fadhi baan u maleeyey inuu fadhiyo adunnuhu hadaasi adunnuhu waan maleeyey jaalisan fadhi inuu fadhiyo ayaan u maleeyey hadaasi mafcuululmulaqnimo ayay wakiil ka tahay masder meesha laga fahmaya ayay u noqonaysaa mas'alada sideedaad waa almushaaru ilayhi waxaad odhanaysaa darabtuhu waan garaacay ninka daalika darba garaacaa laftiisa daalikadan ma haysaa sideeday masder maanta wakiil uga tahay daalika ka ka farta lagu fiiqayaa waayo waa garaac baa farta lagu fiiqaya kol haddii garaac farta lagu fiiqayo damiirka iyo ismu ishaaraha waxaa lagu macneeyaa kolba waxa ay u noqonayaanu hadday masder u noqdaan masderunbaad ka dhigaysaa dee markaa mas'alada culima sagaalaad waa waqtuhu waqtigu waa daraf zamaan wixii lo jiray ama arfebuftaymka wixii lo odhan jiray ayaynu isna ka dhigi doonnaa alam takhtamid caynaaka laylata armada alam takhtamid caynaaka labadaada indhood miyayna isgelin laylata armada meesha armad layidhaha habeenkaad joogtay kolka ereygaa layla ah ayaynu u soconnaa leyla waxaynu ku nasbinnay maxay markaa darafnimo ma aha waxaynu ku nasbinaynaa niyaabo ay ka naa'ib tahay masderkii ama mafcuululmutlaqii mas'alada tobnaad waa maa alistifaamiya maada istifaamiyada ah qayb ka mida ayaa masderka wakiil ka noqota ma garaace maadan maxaa maa garaace ayaa dalabta zaydan zayd garaacday ereyga maaha maxaan ku macneeyey garaacid baan ku macneeyey garaaciduna dee masder bay ahayd maadanaa wakiilka ah mas'alada tobnakoob iyo tobnaad waa maa ashardiya maa fadhi alla fadhiga shi'ta adoonto fajlis u fadhiiso war fadhi alla fadhiga adoonto u fadhiiso maa maxaan ku macnaynaya fadhi baan ku macnaynaya ama fadhiisi fadhiisigu dee waa masder maadani hadaba masder bay maanta ku dhacaysaa maa fadhiisi alla fadhiisiga shiita aad doonto fajlisniyo ugu fadhiiso mas'alada labiyo tobnaad waa aalada aaladu waa usha iyo muraayada iyo qalinka iyo waxyaabahaasaa mararka qaar masderka wakiil ka noqda maa kaana aalatan lilficli waa shayga ficilka aalada u ah caadatan caada ahaan waxaan odhanayaa darabtuhu ninka waan garaacay sawdan shaabuug baan kula dhacay sawdan taa ma haysaa sawdan masder bay maanta wakiil ka tahay mas'alada saddex iyo tobnaad waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq hadda xagga horena waan ku soo marnay mu'akidkiiyo la socda waa inaad kala leexisid mulaaqiihi fi lishtiqaaq markaynu odhanayno iyo hadda qaala tacaala alle ayaa yidhi fataqabbalahaa wuu aqbalay rabbuhaa rabbigeegiibaa aqbalay biqabuulin aqbalid xasanan wanaagsan wa ambatahaa wuu abuuray nabaatan abuurid xasanan wanaagsan hadda ambatahaada ma haysaa nabaatan ma masder bay u tahay mise inbaad muu masderku noqon lahaa nabaatan maxaa mu'akidkii u diiday aayaddii horena mu'akid ka dhigay ma xasuusantihiin wallaahu ambatakum nabaat yaa min alardi nabaatan bay markii sifaan la soconin markii hore haddana xasanatan xasanan baa la socoto sifadan ayaa ka dhigtay wax nooc caddaynaya abuurid wanaagsan mas'aladaa afariyo tobnaad waa ismulmasder oo hayru lcalaman calam ahayn ismulmasderkoon calam laga dhigin sida tawada'a muxamedun muxamed wuxuu u weysaystay wuduu'aalculamaa'i siday culimmadu u weysaysato wuduu'adani hadda markii hore mu'akidka ayay wakiil ka ahayd haddana waxay wakiil ka tahay nooca maxaa nooc hadda ay wakiil uga noqotay idaafadanaan markii hore la soconin alculamaa'i ah culima cashirkeennii barta ayuu ku dhammaadee waxaad ii sheegi doontaa uun masderadanunbaad hadda ka shaqayn doontaa ama masder ama mafcuulun mutlaqan atadriib alawal layliska koobaad ajib waxaad iiga jawaabtaa can alas'ilati taaliya su'aalahan fii jumla mufiida jumlo mufiida ah mushtamila oo koobsatay calaa mafcuulilmutlaq bal haddaa waxaan eegayaa sidaad iigu jawaabtee ardayow su'aashan ka jawaab kayfa yucaamilu caliyun abaahu wararta ninka cali la yidhaha aabbihii siduu ula waxaan kaa rabaa inaad jumlo iigu jawaabto mafcuululmutlaquu ku jiro yaa ii jawaabaya kayfa yucaamilu caliyun abaahu war cali sidee buu aabbihii ula mucaamaloodaa yucaamilu mucaamalatan xasana ardayda qaar buu ku adkaanaya intaa yariyo mucaamaladani waa masder masderkaa idinmaan sheegin qaabka lagu samaynayo iminka caamala ficilku hadduu afar xaraf yahay ilan boqol dariiq baan isku sheegnay sow maaha boqolkii dariiqi misaynu sharaxnay afar dariiq baan sharaxnay dariiq shanaad iigu dara kelmaddan ay ku kalifaysee eeg dariiq shanaad iigu dara ficilku hadduu faacala yahay afar xaraf oo ka labaadu alif yahay hadduu yahay afar xaraf oo hee ka labaadu alif yahay sida qaatala oo kale ama jaahada oo kale ama saabaqa oo kale ama naadaa qaatala ka war qaatala ama caamala marka masderkiisa la keenayo ficilka xagga hore miim godan baa lagaga daraa caamala saw maahayn miim godan xagga hore kaga dar ta'mar buudaana xagga dambe ka raaci caamala sidaa ay tahay mucaamalatan dhadee caamala maxaan odhanaya masderkii mucaamalatan jaahada maxaan odhanayaa mujaahadatan saabaqa maxaan odhanayaa musaabaqatan eg naadala maxaan odhanayaa munaadalatan qaawama maxaan odhanayaa muqaawamatan eg muqaawamatan waa masterkii baan doonaya inaan helo soo maa waa lagu keena haye labaad bal hadda kayfa tanjuu seed uga badbaadi min ashari sharka seed uga badbaadi nacam yaa masder iigu jawaabaya kayfa tanjuu min ashari war sharka seed uga badbaadi hal arday baan doonayaayoo iigu jawaaba masder jawaab masder wadata is iya kayfa tanjuu seed uga badbaadi min ashari sharka sheekh cali nacam maxaa tidhi anjuu najaatan anjuu najaata almuslimiin waa sax wey say muslimiintu uga badbaadaan baan uga badbaadi anjuu najaata almuslimiin kayfa tudaaficu seed u difaaci can bilaadika dalkaaga dalkaaga sideed u difaaci yaa ii jawaabaya kayfa tudaaficu can bilaadik yaa iigu jawaabaya jawaab masder wadata haye nacam maxaa tidhi dafca a kayfa tudaafic waa daafaca waa jaahada iyo caamalo oo kale wey miim godan baa xagga orela marinaya udaaficu hee mudaafacata alabdaal siday geesiyadu u difaacaan baan u difaaci udaaficu hee mudaafacata alabdaal siday geesiyadu u difaacaan baan u difaaci kam darabta alwalada warka yar imisaad garaacday kuma masderkii ku jawaabaya kolley waa kii cadadkee nacam darabtu lwalada darbatan waa mar quraan garaacay kayfa xasinta seed ula murugootay linaba'i wafaati saaxibika saaxiibkaa markuu geeriyooday warkii sheegayay saaxiibkaa inuu dhintay seed uga murugootay war waa noociiy kuma iigu jawaabayaan masder nooca maxaa tidhi xasnan ah may xasnatan lagaama rabo haye xusnan shukran xasintu liwafaatihi xusnan shadiidan si daran baan ninkaa ugu murugooday kam xajajta ilaa bayt illaahi alxaraam ilaahay baydkiisa imise sanaad u xajiday kumaa iiga jawaabaya waa cadadkii isna waa xajajtu ilaa bayt illaahi alxaraam xajatayn kayfa saarat isayaaratu almustadima gaadhigii jiidhay bisayaarati lukhraa gaadhiga kale siduu u socday war gaadhigii gaadhiga maxaad tidhaahdeen sayran hee saarat isayaaratu hee sayran sayran sariican waa sax layliska labaad hadda ila eega mafcuululmutlaqa unbaad ii hoosta ka calaamadini saddexdii macno unba kolba midkuu yahay inaad ii sheegi atadriib ahaani layliska labaad cayin waxaad i tustaa almafcuul almulaq mafcuul almulaqa fii ma ya'ti wabayin waxaanaad caddaysaa almacna aladii macnaha dalla calayhi uu ku tusayo waa muakid ama waa mubayincaamilihiibaadi odhan ama waa mubayinu licadadi caamilihiibaadi odhan darabtu lwalada ka yar garaacay darban shadiidan garaac daran arwaakee masderkii waa darban saddexdii waa midkee saddexdii waa midkee waa linawci caamilihi qaala tacaala alle ayaa yidhi innaa fataxnaa laka waannu kuu furnay fatxan mubiinan furid cad armafcuululmulaqa ama masderka sheega waa fatxan saddexdii macno midkuu leeyahay waa linawcihi idaa rujat alardu rajaa mafcuululmuطlaqii sheega waa rajan saddexdii macnona waa midkee waa mu'akidkii id dakhaluu calayhi faqaaluu salaaman qaala inaa minkum wajiluun war mafcuululmuطlaqii sheega salaaman haye afar saddexdii macnana saddexdii macnana war waa mu'akid mu'akid buu iska noqday id dakhaluu calayhi faqaaluu salaaman qaala inaa minkum wajiluun mu'akidkii buu iskaga dhadhow yahay laakiin mas'aladani waa mas'ale khilaafiya oo waxaa isku haysta maxamed ibnu maalig iyo inankiisii badrudiin iyo maxamed ibnu maalig baa isku haysta badrudiin oo inankii wuxuu leeyahay masaladani waa mu'akid oo aabbahay u khaldamay buu yidhi markuu yidhi wa xadfu caamililmu'akidimtana sow ma odhan mu'akidka caamilkiisa lama xadfo sow saamaynaan soo odhanin aabbahay wuu khaldamay buu yidhi markuu yidhi mu'akidka caamilkiisa lama xadfo sow kan mu'akidkii aayad dambe la xadfay ee meelo badan la xadfay saasuu qabaa badrudiinku in la xadfi karayo akaltu waxaan cunay allaxma aklan kaiiraa armasderka bal ii sheega aklan haye saddex waa noocii saaduqu lmismaara musbaarka waan ku garaaci doonaa daqatayni faqad laba jeeruun daqatayni waa cadadkii allaahuma ansurna nasran mu'azaraa ilaahow noo hiili hiilin xoog badan nasran ka waran markaa waa noocii soo rog layliska saddexaad culimo waxaad ogaataa ficil kasta masder buu le waa inaad masderkiisa samayn karto markaad ficil kasta masderkiisa samayn karto ayaynu odhanaynaa maasha allah cashirkii wuu baxay bal hadda layliskan saddexaad inta aydaan ka shaqaynin ila eega bal waxaad samaysiin toban ficil isoo weydiiya aynu isla eegna masterkoogu siduu noqone toban haddanaynina ficilalla ficilka kugu soo dhacay iska soo tuur waxaan doonaynaa sida masterkuu noqonaya inaan eegna ama mafcuululmutlaq haye maxaa tidhi ataa buu yidhi ardaygaasi masterkeegu waa sidee ityaan baa lagu keenaa ityaanan eeg ataa caliyun cali baa yimid ityaanan imaatin ityaanan waa imaatin nacam maxaa tidhi maxaa tidhi qatala waa kii ka labaad baa la reebayey qataltu lkaafira qatlan qatlan nacam jalasa juluusan juluus nacam maxaa tidhi ra'aa ru'yatan ru'yatan hayo culimo safara okay safara markay tahay masaafaraad ujeeda amaan malaynaya saafara waa musaafaratan musaafaratan safaranna waa ismulmasder daraba waa darban ya sheekh wacada waa wadan wadan cidda tanna wala akala aklan haddaba culima waxaad ficil kasta sawsaa looma keenayo intan waa inaad keeni kartiin idinkuna inta halkan ku qoran wajaba masderkii isku dara isku daya marka hore soo wujuuban ma aha jumlaad inoogu daraysiin wacada masderkii isku daya haddana wacdan jumlaad isku daysaa wahaba hibatan baa lagu keenaa hibatan masderkii isku baaca baycan jumlaad ku dari qaala qawlan masterkii samica samica samcan samcan asmaca asmaca eeg waa ambatadii marka dhaweydan soo marin sawaas lama islaam aynaan lahayn asmaca waa ismaacan istamaca istimaacan sammaca may hadduu samacayo saddex xarafoo ka dhex ushadan yahay yahay tafciil baa lagu keenaa callama maxaan odhanayaa tacliim kallama maxaan odhanayaa takliim wakallama allaahu muusa takliiman sammaca maxaan idhaha haddaba tasmiic sammaca maxaan idhaha fasara maxaan idhaha fasara tafsiir eeg fasara tafsiir washaxa maxaan idhahdaa tawshiic washaxa maxaan idhahdaa tawshiic wahaakada jaahada qaacidadiisa waan idiin sheegay jaahada miim godan baa agga hore lageda taad marbuudaan mujaahadatan waxaa kaloo jira sidan ay u qorantu intaad jiimka kasrisay inaad alifka xadafto hadana aad alif ku taagto jihaadan saabaqa sibaaqan jaahada jihaadan naadaa nidaa'an jaanasan jinaasan sidaana waa lagu keenaa ardayo ugu dambayn layliska afraad caamilka ayaan xoogga saaraynaa layliskan atadriib alraabic layliska afraad bayin waxaad caddaysaa almafcuul almulaq mafcuululmulaqa noo sheeg wacayin caamilahu ka ku camal falayana natus fii maa yeli qaala tacaala wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun aayaddaa laba mafcuululmulaq baa ku jire soo saara makaruu makran waa makrantaa yaa caamilu ah oo ku camal falaya makaruuda haye wamakarnaa makran yaa mafcuululmulaqa makran yaa ku camal falaya makarnaa qaala tacaala faama aladiina kafaruu faucadibuhum cadaaban shadiidan fi dunya waalaakhira wamaa lahum min naasiriin waxaa jira halkan bal ii sheega halkaana waa cadaaban ma masder baa mise waa naaib waa naa'ibe intii aan soo dhiganay midku yahay bal sheega bal culima isku wada taga oo kelmaddaa cadaaban ah naa'ibka noocyadan soo dhiganay sheega muraadi weeyi muraadif wey miyaa tidhi sheekh maaha muraadifkii isku daya waxay tahay eeg aayadda qur'aanka faama aladiina kafaruu faucadibuhum cadaaban shadiida fi dunya waalaakhira wamaa lahum min naasiriin may sifadii maaha mubayni nowci ma waa mubayin sidiisa kale laakiin sheega niyaamada waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq eeg mulaaqiihi fi lishtiqaaq cadaabanta iyo ucadibuda ayaa isku ishtiqaaqa waayo ucadibu masderkeegu muxuu noqonayaa waa cadaba muxuu noqonayaa tacdiib sow maaha dee fa ucadibuhum tacdiiban in la yidhaha bay ahayd sow maaha tacdiiban lama odhana cadaaban baa la yidhi mar haddii cadaaban la yidhi waa mulaaqiihi fi lishtiqaaq wallahu ambatakum min alardi nabaatan oo kale faftax baynii wa baynahum fatxan wanajinii waman maciya min almu'miniin waxaan doonaynaa aw in mafcuululmuطlaq waa halkaa waa fatxan caamilkiisuna mee waa faftax weeyaan wa quuluu lahum qawlan macruufa mafcuululmulaqa qawlan saddexdii waa midkee waa mubayinu linawci caamile caamilkuna waa quulu wa taakuluuna turaaa aklan lama waa aklan caamilkuna waa taakuluunada hore noociisu waxa weeyaa saddexdii qayboodna mubayinu linowci caamili insha allahu tacala halka ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam